allahuma salli calaa muxamadi wacalaa aalihi waasxaabih waman tabicahum biixsaani ilaa yowmi ddiin amaa bacd waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa dersigeennaana wuxuu nooga bilaabanaa aayadda toddobaatan iyo afar ee min suurati alwaaqica qaala allahu tabaaraka wa tacaala fasabbix nastah oo nuqsaan iyo ceeb ka fogee bismi rabbika rabbiga magiciisa rabbiga alcadiimi oo weynanka badan rabbigaaga weynanka badan magiciisa nasta nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka fogee waxaad qirtaa inuu nuqsaan iyo ceeb ka fog yahay waxaad tidhaahdaa subxaana rabbiya alcadiim gaar ahaan markaad rukuucsan tahay falaa uqsimu falaa ay falaa sixata limaa yaquulu lkaafiru ljaaxid wax sugan iyo wax saxa maahan gaalka bacfiga diida wuxuu ku hadlaa uqsimu waan dhaaranaahuu ilaah yidhi bimawaaqici nujuumi xidiguhu meelaha ay dhacaanan ku dhaaranaa wa innahu dhaartaasuna laqasamun waa dhaar low taclamuuna haddaad cilmi lahaa lahaydeen la calimtum cidama haada alqasam waxaad ogaa lahaydeen dhaartaas weynankeeda dhaartaasoo cadiimun weynan badan innahu ina almatluwa calaykum dushiinna waxaa lagu aqrinaa la qur'aanu waa qur'aan qur'aankaasoo kariimun wanaag badan qur'aankaasoo fii kitaabin kitaab ku sugan kitaabkaasoo maknuunin la ilaaliyey kitaabkaasoo laa yamasuhu aysan taaban ila almudaharuuna malaa'igta la dahiray un ma ahane tanziilun huwa kitaabkaasu tanziilun waa soo dejin tanziilun huwa qur-aanku tanziilun waa soo dejin ey munazalun waa mid la soo dejiyey qur-aanku min rabbi alcaalamiina caalamyaalka rabbiga abuuray xaggiisa laga soo dejiyey afa bi haada alxadiidi afa antum idinka mudhinuuna kuwii dabacsan miyaad tihiin bi haada alxadiidi qur-aankan miyaad ku dabacsan tihiin wa tajcaluuna ma waxaad ka yeelaydaan risqakum shukra risqikum idinka laydin risaaqidda allaah inin risaaqay shukrigeedii ma waxaad ka yeelaydaan annakum idinka tukadibuuna inaad beenidaan falaa uqsimu laadaas mufasiriintu laba qowlay ka leeyihiin in asalkeedii lagu socodsiiyo la yidhaah waa manfi waxa weeyaan lama yidhaahdo laadan asalkeedii in lagu socodsiiyo oo la yidhaah waa laa naafiye ah manfigii ay anfinaydana waa maxduuf waana gaalka kaafirka ah oo jaaxidkaahoo diida baciga gaalkaasay diidayaan wax weeyaan warkiisa oo baciga iyo jazaha iyo is-abaalmarinta diidaya marka laadu waa naafiya walmanfiyu maxduuf macnuhu markaas wuxuu noqon falaa ay falaa sixata liqowli lkaafiri ljaaxidi wax sugnaan iyo sixaa ma leh gaalka xaqdiidka ah warkiisu wax sixo ah oo arrin ansaxday ah ma ahan falaa ay falaa sixata limaa yaquulu lkaafiru ljaaxir wax ansixid iyo sugnaana uma sugnaanin gaalka xaqdiidkaa ah warkiisa uqsimu waa dhaaranaahu ilaah yidhi bimawaaqici nujuumi xidiguhu meelahay dhacaanaana ku dhaarana macnaha labaad laada in sila laga dhigo sila waxaa loola jeedaa macnaheedii asalka ahaa oo nafyiga aha ku imaame ee waa iska tawkiid falaa uqsimu waa dhaarana alla iska leeyi oo nafyi laga macnayma ilaahayna subxaanahu wa tacaala makhluuqaadkiisa wuxuu doonuu ku dhaartaa ilaah wuxuu yidhi falaa ey falaa sixata limaa yaquulu lkaafiru ljaaxid gaalka xaqdiidka ah warkiisu wax saxnaan ah ama sugnaana ma leh uqsimu waxaan ku dhaaranaa bimawaaqici nnujuumi xidiguhu meelahay dhacaan meelaha ay dhacaan xidiguhu laba macnaa mid loola jeedaa xidiguhu meelaha ay ku sugan yihiin ay cirka uga sugan yihiin iyo macnaha labaadoo ah maqrib xaggeeda meelaha ay u dhacaan xidiguhu oo qorraxdu u dhacdo labadaas weeye xidiguhu dhicidda ay dhacayaan waa aayaadka ugu waaweyne kowniga ahe qofku maalin walba arkayo oo tusaya ilaahay qudradiisa iyo koonka inuu maamulayo waa mudan yihiin marka in lagu dhaarto waa aayad weyn weyn oo maalin walba ku tusayda ilaahiyo koonkii maamulaya marna maalin keenaya marna habeen qoraxdii ma ridaya marna soo bixina xidigihii ma ridaya marna soo bixina wax weyn oo ilaahay qudradiisa tusa weeye in lagu dhaartana mudan oo ilaahay ku dhaarto makhluuqa laakiin uma bannaan inay ku dhaartaan ilaah wuxuu yidhi subxaana wa innahu qasamkaas dhaartaas oo xidiguhu meelaha ay dhacaan lagu dhaarto la qasamun waa dhaar low taclamuuna haddaad cilmi lahaa lahaydeen lowda jawaabkeeda maxduufa haddaad dad cilmile ahaa lahaydeen la calimtum cidama haada alqasam dhaartaas weynankeeda waa gara lahaydeen maxaa yeelay wuxuu alla ku dhaartay aayaadkii kowniga ee tusayay qudradiisa iyo cilmigiisa ka haddaad fahmi lahaydeen waxaad ogaa lahaydeen dhaar aad u weyn inay tahay wa innahu dhaartaasu la qasamun waa dhaar low taclamuuna haddaad ogaa lahaydeen oo aad cilmi lahaa lahaydeen la calimtum cidama haada alqasam dhaartaas weynankeeda waa ogaa lahaydeen dhaartaasoo cadiimun oo weyn innahu ina almatluwa calaykum dushiinna waxa lagu aqrinaa la qur'aanun waa qur'aan taasuna waa shayga muqsamu calayhiga oo ilaahay dartiis u dhaartay wey inuu sugo innahu ina almatluwa calaykum kan dushiinna lagu aqrinaa la qur'aanun waa qur'aan qur'aankoo kariimun wanaag badan oo nacfi badan qur-aanka fii kitaabin kitaab ku sugan kitaabkoo maknuunin la ilaaliyey maxaa loola jeedaa qur-aankanu kitaabuu ku sugan yahay qowlka cabdullaahi bni cabbaas ee agarka selafkuna ay mareen kitaabkaas waxaa loola jeedaa lawxulmaxfuudka waa malaa'igtana waxa weeye mudahariintu markaas kitaabka uu ku sugan yahay oo la sheegayaa waa lawxulmaxfuudka waa sida uu ku fasiray cabdulaahi bnu cabbaas anas mujaahid cikrima saciid ibnu jubayr daxaaq iyo qayrkood ee ay u badan yihiin a'imatu salaf in lagu fasiro qur-aankan wuxuu ku sugan yahay kitaab la ilaaliyo maknuun markaas aa loola jeedaa waxaa loola jeedaa maxfuudun min ashayaadiin qur-aankan lawxulmaxfuuduu ku sugan yahay shayaadiin waa laga ilaaliyey ilaa gaaladiiyaale shayaadiina la yimaadeen marka rabbi wuxuu leeyahay shayaadiin maba tegi karaan meesha uu ku sugan yahay wamaa tanazalat bihi shayaadiin wamaa yanbaqii lahum wamaa yastadiicuun uma habboona mana awoodaanba mana u tegi karaan mana tagaan laxumaxfuud iyo agtiis waa laga ilaaliyaa waa maqnuun can shayaadiin laxulmaxfuudka laa yamasuhu laadu markaas waa naafiya kalaamkuna waa khabar jumla khabariya weeye laa yamasuhu kitaabkaasoo laa yamasuhu aysan taaban ila almudaharuuna malaa'igta la dahiray un maahane laxulmaxfuudkaas shayaadiinu ma tagto malaa'ig ilaahay dahiray unbaa taabata oo tagta oo aqrida oo hayda ee waxa weeyaan cid kale ma taaba karto shayaadiinna ma taaba karto waa tafsiirka ay ugu badan yihiin salafku ku fasireen qawl labaadaa jiro kitaabka in lagu fasiro kutubta ama wa qur-aanka lagu qur-aanka marka hore waa la soo dejiyay hal habeen laxul maxfuudkaa laga soo dejiyay samaa-udunya alla keenay malaa'iga loo dhibay safara ah malaa'igtaas warqadaha ay hayaan wey warqadahaasna wax aan malaa'igtahayn ma taaba kara waa qowl labaad qowl saddexaadaa jira oo kitaabka ku fasiraya musxafka qur-aankanu wuxuu ku sugan yahay kitaab oo musxafka ah musxafkan aan haysano wey maknuun markaas xaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa kitaabkaasoo maknuunin laga ilaaliyey min altaqyiiri wa tabdiil lama bedelo ilaahay baa waardiya waxay markaas aayaddu la macno tahay innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu la xaafiduun nagaa soo dejina nagaana ilaalaynayo marka kitaabkaas qur-aanka musxafkaa waxaa laga ilaaliyo ilaahay ka xifdiyey min altaqyiiri watabdiil sida kutubtii hore towraad iyo injiil loo bedelay oo wax looga bedela isaga lagama bedeli karo allah ilaaliya taasna waa haddii musxafka lagu fasiro laa yamasuhu markaas xuu noqon markaas laada naafiyaha ahaato laakiin kalaamku waa nafyun bimacnaa nahyi ah wey oo jumlada waa khabariyatun lafdan dalaabiyatun macnan waxaa la leeyahay markaas innahu quraanku innahu ina almatluwa calaykum dushiinna kan lagu aqrina la qur'aanu waa qur'aan qur-aankoo kariimun wanaag badan qur-aankoo fii kitaabin kitaab ku sugan musxaf ah kitaabkoo maknuunin laga ilaaliyey min ataqyiiri wa tabdiil kitaabkaasoo laa yamasuhu aysan taabanayn macnaha yay taaban weeye saasaa loola jeedaa macnaha yaysan taaban lafdigu waa khabar oo ma taabtaan weeye laakiin macnuhu waa dalab oo waxaana la ka nahyinaa qof aan daahir ahayn kitaabka ilaahay inuu taabto kitaabkaasoo laa yamasuhu aysan taabanayn ila almutaharuuna kuwa la dahiray maahane haddii macnahaas lagu fasiro culummada qaar ku fasiraa jira waxay aayaddu ka hadlaydaa kitaabka qur-aanka uma bannaana inuu taabto qof aan daahir ahayn uma bannaana saasay markaas aayaddu ka hadlayda laakiin ahlucilmiga agsarkoodu kitaabka laxo maxfuudkay ku fasiraan wa maca daalika laakiin waa inaad ogaataa culummada iyadoo badankoodu ay laxo maxfuud ku fasireen oo yidhaahdeen aayaddaanu maba ka hadlaydo kitaab musxaf ah haddana kitaabka musxafka ah aarka ahlucilmigu waxay mareen qofaan weesa u dhahnay inuusan taaba karin aarkoodu saasay mareen aarku sidaas ayay mareen iska daa gabar caado qabtaa inay qaado ama taabato iska daa qof xayd gabar xayd qabtaa inay taabato haddii weesadu ka jabto ma bannaana qof muslima inuu taabto musxaf waana ka xaaraan waxayna u daliishadeen ahlucilmigu laba arrimooda ugu waaweyn xadiidka camar ibnu lxasmi ee imaamu maalik uu muwadaciisa ku wariyey oo nabiga uu yidhi sala allahu calayhi wasalam wa allaa yamasa alqur'aana ilaa daahirun waa inuusan taaban qur-aanka ilaa daf daahira maahane kitaabkaas axkaam aad u badana ku qoreen xaafid ibnu cabdibarina tamhiidka wuxuu ku yidhaha kitaabkaas sanad umaba waa kitaab caanbaxay oo ahlucilmigu yaqaanaan oo shuhradiisu ay sanadba ka deeqaydaba wakadalika shaykhulislaam ibnu taymiyana sidaasuu yidhaahdaa kitaabkaas shuhradiisa iyo caanbixidda uu caanbaxay wuxuu ka sareeyaa xadiis hal sanadoo saxiixa ku yimid waa ka xoog badanya marka xadiidkaasay u deliishadaan waxay labaad ay u deliishadeen ahlucilmigu inuusan musxafka taaba karin qofaan weesa u dhowrnayn fahamkii saxaabada salmaan alfarisi sacd ibn abilwaqaas waxaa labadooda ka sugnaaday inay diidi jireen kitaabka musxafka inuu taabto qofaan weesa u dhowrnayn xaafid ibnu rajab kitaabkiisa fatxulbaariga waa ibnu rajab wuxuu ku sheegay saxaabada wax khilaafay inaan la ogeyn labadaas saxaabi hal qof oo khilaafay wa kadalika shaykhulislaam ibnu taymiya majmuucu lfataawaha sidaasoo kaleu ku tilmaamay saxaabada dhexdooda wax khilaafa inaan laga ogeyn ee qowlka saxaabadu wuxuu ahaa kitaab qur'aana ma taaba karo qofaan weysa u dhowrnayn ma taaba karo saasuu ahaa fahamkii saxaabadu fahamkoodaasaana ilaahay janno ku ballanqaaday in la raaco sidaas darteed jamaahiiru ahlicilmi qowlkaa saxaabaday mareen oo ay ka mid yihiin afarta madhabood abu xaniifa imaamu maalik imaamu shaafici imaamu axmed bni xambal afartuba waxay mareen ma taaba karo kitaabka qur-aankaa qofaan weesa u dhowrnayn iska daa gabarh caado qabta inay qaado iska daa qof waxa weeyaan een janaabo qaba kitaabka qur-aankaa weesadu hadday qofku ka jabanta ma taaba karo korka waa ka akhri karaa hadday weesadu ka jabto oo uusan janaabo qabin uusan gabarh caado qabta ahayn qur-aankii korka qofku waa ka akhri karaa laakiin taabasho maya qofka janaabada qaba iyo gabadha caadada qabtana waxay dheeraad la sii yihiin xataa korka kama akri karaan iska daa inay taabtaan oo kitaab garabka iska saartaan marka qowlkaas weeye qowlka jamaahiiru ahlicilmi ay mareen ilaah wuxuu yidhi subxaana laa yamasahu kitaabkaasoo laa yamasuhu aysan taabanayn ila almudaharuuna kuwa la dahiray maahane tanziilun huwa qur'aanku tanziilun munazalun waa mid laga soo dejiyey min rabbi alcaalamiina caalamyaalka rabbiga abuuray xaggiisa afa bi haada alxadiidi ilaah wuxuu yidhi subxaana afa bi haada alxadiidi ma hadalkan waa qur'aanka antum idinka mudhinuuna kuwii ku dabacsan miyaad tihiin afa bi haada alxadiidi afa antum idinka mudhinuuna kuwa dabacsan miyaad tihiin bi haada alxadiidi qur-aankan ku dabacsan macnaha qur-aankan maadaama uu yahay tanziil min rabbi alcaalamiin waxaa waajiba ah qof walbaaba si adag inuu u qaato oo hal masaloo ka mida uusan ka tanaasulin adduunka dham hadduu isku yimaado saasaa xaq ah ilahi wuxuu leeyahay ma qur-aankaas rabbulcaalamiin kalaamkiisa ah aad si dabacsan u haysataan ood gaaladii xaggooda u iilanaydaan oo u leexanaydaan ood ka tanaasulaydaan macno labaad afa bi haada alxadiidi afa antum idinka mudhinuuna ma fududaysanaydaan bi haada alxadiidi qur-aankan miyaad fududaysanaydaan wax fududu idin leeyihi waana kalaamkii alleh waa isku macno lafdiga hora laakiin tarjamada lafdiga u dhow maxaa yeelay duhniga waxa weeyaan waxaa laga keenay maqaarka oo dufanka la mariyay maqaarkaas waa jiidmaa waxaa loo diidayaa inaan diinkayaga ka tanaasulno jiidanno dad dabacsan oo xoogaa meeshii damu hadday ka gashaba ka tegaya qayb ka mid hadday cadowga ka cabsadaan qayb ka tanaasulaya oo dabacsan inaan noqonno ee sida uu yahay waa inaan u haysanno haddaad sida bambiinadii u jiidanto diin haymayda diin laawaata ilaa wuxuu yidhi subxaana wa tajcaluuna ma waxaad ka yeelaydaan risqakum shukra risqikum risaaqidii laydin risaaqo allaah idin risaaqay shukrintii aad ka shukri lahaydeen annakum idinka tukadibuuna inaad beenidaan ma taasaad aad ka dhigteen shukrigii allah idin risaaqay roobu idiin soo shubaa shukrigii ma waxaad ku bedesheen inaad beenidaan beenintaasna waxaa ka mid ah sida nabigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam roobku markuu yimaado in xidigaha loo nisbeeyo oo la yidhaahdo mudirnaa binawi kada wa kada oo nabigeena suuban sala allahu calayhi wasalam maalin salaada subax ayuu dadka tujiyey markaasna habeenkii ayaa roob da-ay markaasaa nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam rabbulcaalamiin warka uu yidhi ma ogtihin saxaabadii la hadlaa markaasay yidhaahdeen ilaahay iyo rasuulkiisa ogaal badan markaasuna rabbi wuxuu leeyahay asbaxa min cibaadii mu'minun bi wa kaafirun addoommadii xala markii roobku da-ay waxaa midna noqoday inuu aniga i rumeeyo midna uu aniga igu kufriyo roobkiyaa kala saaray nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam fa amaa man qaala mudirnaa bifadli illaah wa raxmati rabbulcaalamiin wuxuu yidhi qofkii yidhi waxaa nala ku wanaabiyey ilaahay fadligiis iyo naxariistiis fadaaka mu'minun bi wa kaafirun bilkawaakibi qofkaas waa qof aniga i rumeeyey anigu inaan kaligay koonka maamulo roobka keenay xidigna wax uma ogolo qofkaas makhluuq oo makhluuq ilaahay ka miduu u yaqaan ee wax wax keena xidigaha uma yaqaan qofkaas wa amaa man qaala mudirnaa binawi kada wa kada amaa qofkii yidhi waxaan roobkaa nala ku siiyu nala ku waraabiyey xidiga hebel ah fa fadalika kaafirun bi mu'minun bilkawaakibi aniga waa igu kufriyey qofkaasu xidigahana waa rumey oo inay koonka wax ka maamulaanu u rumey marka waa xaaraan qadcana ma banaana roob marka alla keeno inaad tidhaahdo wadaamagoygii dambeeyey awaaga ka dhuuntay waa u malaynaayey xalay inuusan baaqayn xidigii hebelaha ayaa xidigii hebelaha la degay dirir ceelka geeyo waa ku iqiin xala inuusan baaqayn waxaasu waa abaalka dhac iyo rabbi oo nicmadiisii laga abaalka dhacay wey qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi fala falaa uqsimu waa dhaaranaa bimawaaqici nujuumi xidiguhu meelahay dhacaanan ku dhaaranaa wa innahu dhaartaasuna laqasamun waa dhaar low taclamuuna haddaad cilmi lahaa lahaydeen la calimtum cidana haadalqasami aada ogaa lahaydeen weynankeeda dhaartaasoo cadiimun weynan badan innahu ina almatluwa calaykum dushiinna waxa lagu aqrinaa la qur'aanu waa qur'aan qur'aankoo kariimun wanaag badan qur'aankoo fii kitaabin kitaab dhexdiisa ku suganoo loox maxfuud ku sugan kitaabkaasoo maknuunin laga ilaaliyey min ashayaadiini kitaabkaasoo laa yamasuhu aysan taabanayn ila almudaharuuna malaa'igta la dahiray un ma ahane tanziilun huwa qur'aanku tanziilun munasalun waa mid laga soo dejiyey min rabbi alcaalamiin caalamyaalka rabbigood xaggiisa afa bi haada alxadiidi afa antum idinka mudhinuuna dadabacsan miyaa tihiin bi haada alxadiidi hadalkan oo kalaamka allah miyaad ku dabacsantihin oo si dabacsan ama fudud aad u haysataan wa tajcaluuna ma waxaad ka yeelaydaan risqakum shukra risqikum laydin risaaqidii allah uu idin risaaqay shukrigeedii annakum tukadibuuna inaad beenidaan qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi falowlaa maad idaa balaqat ilxulquuma idaa balaqad naftu markay gaarto alxulqumahum guriga walxaalna ay gaarto antum idinka xiina idin waqtigaas tanduruuna aad fiirinaydaan ilalmuxtadari qofka mawdku ku soo xaadiray wa naxnu annaguna aqrabu kuwa dhowaansha badan ayaan nahay ilayhi ilalmuxtadari qofka lagu soo xaadiro mawdku hayo minkum idinkaan idinkaga dhownahay walaakin laa tubsiruuna laakiin idinka basiiro iyo oqoon uma lihidin falowlaa maa in kuntum haddaad tihiin hayra madiiniina kuwaan la abaalmarinayn tarjicuunaha nafta maad celidaan in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run ku sheegaa inaan laydin abaal marayn oo laydin soo bixinayn falowlaa maa idaa balaqad markay naftu soo gaarto balaqa faacilkeeda ruuxda loo celinaa idaa balaqad markay soo gaarto naftu alxulquuma hunguriga xulquumka mufasiriinta markay fasirayaan qaar waxay ku fasiraan majra dacaam meesha cuntadu marto hunguriga cuntadu martay ku fasiraan qaarna majra nafas meesha neeftu marto laakiin fuqahadu markay fasirayaan ma isku khilaafaan waxay yidhahdaan xulquum waa majra nafas waa hunguri caddaha oo neeftu marto wey ee midka cuntadu marto mariia la yidhahay leeyihin fuqahadu ah, marka taasoo kale markaad aragto waa wax ay isku ay ku kala duwan yihiin mufasiriinta iyo fuqahada ilaah weynaa wuxuu leeyahy subxaanah wa tacaala marka naftu soo gaarto hunguriga walxaalna ay soo gaarto antum idinka xiina idin markay soo gaartay tanduruuna aad fiirinaydaan ilalmuxtadari qofkii lagu soo xaadiray ee mawdku u yimid waad u wada jeedaan dhakhtarkii waa taagan yahay wadaadadii loo soo yeeray waa fadhiyaan qaraabadii waa ku hareeraysan tahay ma dhammaan isku tagtaan wadaad iyo waranle oo nafta ku celidaan daa tabar leedihiin idinkoon kala maqnayn ma nafta ku celidaan haddaad walaada lahaydeen waa fadhidaan haddaad dhaqaatiir lahaydeen waa fadhidaan haddaad qaraabo jecel ahaydeen waa fadhidaan maa celidaan haddaan koonkan alla maamulay qofka waa jeceshiini ilaa wuxuu yidhi subxaana wa naxnu annagu aqrabu kuwa u dhowaansha badan ayaan nahay ilayhi ila almuxtadari qofka lagu soo xaadiray minkum idinkaan idinkaga dhowna waa inin waa u dhownahay xaal loola jeedaa qur qofka muslimka ahoo ilaahay rumaysan waa inuu ka cabsadaa oo uusan caqligiisa iyo ra'yigiisa ku fasirin ee qur-aanka waxaa lagu fasiraa siday a'immadii muslimiinta ee imaamnimadooda laga wada markhaati kacay u fahmeen qur-aanka sidaasaa loo raacaa qur-aanka ee adiga inta wax kugu soo dhacaan maanka iyo maskaxda si aad madhabkaaga ugu xoojida inaad kitaabka alle ku fasirto waa xishood darro iyo alla ka cabsilcanwe aan firina bal wuxuu ku fasiray ibnu kaiir wa naxnu annaga aqrabu u dhowaansha badan ilayhi minkum wuxuu ku fasiray ibnu jariir bimalaa'ikatina malaa'igteenna nafta ka qaadaydaa u dhow saasuu ku fasiray wa kadalika ibnu jariirna saasuma imaamu baqawi wuxuu ku fasiray wuxuu yidhi imaamu lbaqawi wa naxnu aqrabu kuwa u dhowaansha badanaan nahay ilayhi ila almuctadari qofka mowdku ku soo xaadiray bilcilmiyaan ugu dhownahay waalqudratiyan ugu dhownahay wa ru'yatina waa ugu dhownahay saddexdaas qofkas ah, cilmiga waxaan ka ognahay idinku kama ogdi awooddayadu ku dhex jiraad sidaan doonnaan daqiiqad walba u maamulayna awooddiinna kuma dhex jiro qofka aragtida idinku wax yaraad uga jeedaane kol iyo kalba alla waa u korka iyo kalkaba daahir iyo baatinba marka bilcilmi waalqudrati waaru'ya annaga u dhowaansho badanu ilahay leey ilaa wuxuu yidhi subxaana minkum idinkaan idinkaga dhowna walaakin laa tubsiruuna oqoon uma lihidi waxa weeyaan min albasiirati laa min albasari laa tubsiruuna isha ugama jeedaan maaha oqoon uma lihidin wey arrintaas Ah, waxa meesha ka socda oqoon uma lihidin ah. ilaa wuxuu yidhi subxaana falowla aawo ah, falowlaadii hore jawaabkeedii midaan dambe iyo waxa weeyaan iyo ayada hal jawaab la wada siinaya hal jawaabay wada qaadanayaan ilaa wuxuu yidhi subxaana falowlaa maad in kuntum haddaad tihiin hayra madiinina kuwaan la abaal maray haddaysan xaqiiqo ahayn inta laydin soo bixiyo in laydin abaal marinaa tarjicuuna nafta ma celidaan markaas mawdku ku soo xaadiray ma nafta celidaan meesha loo wado waa taqaana waa xisaab iyo qabriye in kuntum adaatiin saadiqiina kuwa run sheega inaan laydin abaal marayn nafta ma celidaan qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi falowlaa maad idaa balaqad markay naftu soo gaarto alxulquumahum guriga walxaalna ay soo gaarto antum idinka xiina idin markay un um guriga soo gaartay tanduruuna aad fiirinaydaan ey ilalmuxtadari qofka lagu soo xaadiray wa naxnu annaguna aqrabu kuwo u dhowaansha badanaan nahay ilayhi ilalmuxtadari qofka lagu soo xaadiray minkum idinkaan idinkaga dhownahay bilcilmi waalqudrati yaan ugu dhownahay wa ru'yatiyaan ugu dhownahay walaakin laa tubsiruuna laakiin oqoon uma lihidin falowlaa maad in kuntum haddaad tihiin hayra madiiniina kuwa aan la abaalmarinayn tarjicuuna nafta maad celidaana qofka ku celidaan in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheega inaan laydin abaalmarinayn qaala tacaala ilaahu wuxuu yidhi fa amaa in kaana hadduu ka mid ahaaday almuxtadar qofkan lagu soo xaadiray ama maydba ka dhig fa amaa in kaana maydkaasu hadduu ka mid ahaaday ila maydu ku dambayna qofku waa tega fa amaa in kaana qofka lagu soo xaadiray hadduu ka mid ahaaday min almuqarabiina kuwa ilaahay loo dhoweeyey fa raawxun falahu qofkaas waxaa u sugnaatay raawxun raaxo wa rayxaanun risqi wanaagsan wa jannatu naciimi shay la yskugu barwaaqeeya jannadiis wa amaa in kaana qofka lagu soo xaadiray hadduu ka mid ahaaday min asxaabi ilyamiini midigta asxaabteeda fa salaamu nabadgelyo ayaa laka kuu sugnaatay yaa saaxib alyamiin min asxaabi ilyamiin asxaabilyamiin xaalad aad ka mid tahay xaaladdaas nabadgelya kuu sugnaatay wa amaa in kaana qofka lagu soo xaadiray hadduu ka mid ahaaday min almukadibiina kuwii xaq beeniyey min almukadibiina kuwii xaqa beeniyey mukadibiintii addaalliina ee baadiyoobay fa nusulun falow asna waxaa u sugnaaday nusulun martiqaad martiqaadkaasoo min xamiimin biyakulul xaggood ka ahaaday iyo wa tasliyatu jaxiimin naarta jaxiime la gelinteeda inna haadaa warka suuratulwaaqica laydinkugu sheegay lahuwa xaqulyaqiini waa xaqii dhabta ahaa fasabbix tasbiixsoo nasta bismi rabbika rabbiga magiciisa nasta rabbiga alcadiim weyninka badan ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala wuxuu suuraddii ku gebangebeeyey markuu noo sheegay qof walba nafta in laga jiidayo ayadoo ehel iyo tol iyo qaraaba ku hareeraysan yihiin waxna aysan ka qaban karin haddana marka nafta laga qaado saddex qolo midu adduunka ka mid ahaa abaalkeeda inuu helay ilaa wuxuu yidhi subxaana fa amaa in kaana qofka lagu soo xaadiray ama qofka meydka min almuqarabiina kuwa ilaahay loo dhoweeyey hadduu ka mid ahaa markuu adduunka joogay waa saabiqiintii saabiqiintana wuxuu idhi xaafidku wahum aladiina facaluu lwaajiraati waalmustaxabaati wa taraku lmuxaramaati waalmakruuhaati wa bacd almubaaxaat waxaa la yidhaahdaa muqarabiinta ama saabiqiinta waa dadka waajibaadka sameeya sunnooyinkana daa'imoo sameeya muxaramaadka wixii alla ka xarimay ka taga karaahiyadana ka taga waxyaalaha mubaaxana qaaf ka taga iyagoo xaaraan inay ku dhacaan ka cabsanaan dadkaasaa la yidhaha alsaabiquun almuqarabuun waa dadkaas weeye fa amaa in kaana qofka lagu soo caadiray hadduu ka mid ahaaday kaanada maadinimada siday ugu baaliq ugu mubaalaqooto ayadoo in shardiyahu gashay macnaheedu maadiyu noqdo qur-aankana waa ku badanta masaladaas mufasiriintuna saasay baraarujiyaan maadinimaday aad ugu xeel dheerta markaasaa in shardiya iyadoo ku jirta macno maadee laga macnayna fiiriya fii bacdi laxyaan waay mar walba ma tanaaba ka mida fa amaa in kaana qofkaan horay hadduu kamid ahaya laga hadla oo adduunka markuu joogay uu ka mid ahaaday min almuqarabiina kuwa ilaahay loo dhoweeyey fa rawxun waa mubtade waxaa tiraa falahu qofkaas waxaa u sugnaaday rawxun raaxo wa rayxaanu riski wanaagsan waxaa kaloo lagu fasira carafta caadiga rayxaanta wa rayxaanu waxa weeyaan udug ayaa u sugnaaday wa jannatu naciimi shay layskugu barwaaqeeya jannadiisa u sugnaatay wa amaa in kaana qofkaasu hadduu ka mid ahaa min asxaabiilyamiin asxaabulyamiinka waa dadka waajibaadka ilaaliya muxaramaadka ka fogaada sunnooyinka aan daa'imin wey dadkaas weeye asxaabulyamiin hadduu ka mid ahaaday fasalaamu nabadgelya laka kuu sugnaatay yaa saaxib alyamiin nabadgelyo ku bishaarayso fasalaamu laka laba macnaa lagu fasiray nabadgelyo ood cadaab ka nabad gasho aa kuu sugnaatay waa macno macnaha labaad nabad salaamaa kuu sugnaato malaa'igta ku salaamayda ahlu jannaha kalaa ku salaamaya waxa weeyaan rabbulcaalamiina salaamaya markuu qofku jannada galo salaamun qowlan min rabbi raxiim markaa salaamaa kuu sugnaato waa lagu salaama iyo nabadgelyaa kuu sugnaato cadaabaad ka nabadgelya waa labadaas macno fasalaamu nabadgelya laka kuu sugnaata yaa saaxib alyamiin min asxaabi alyamiin asxaabulyamiin xaaladda aad ka mid tahay xaaladda aad nabadgelyo helayda waa xaaladaad ka mid noqoto waxa weeyaan asxaabulyamiin wa amaa in kaana qofkaanu hadduu ka mid ahaa min almukadibiina kuwa xaqa beeniyey bacsiga ka shakiyey qiyaamaha iyo janno iyo naar ka shakiyey mukadibiinta addaalliina ee baadiyoobay fa nusulun falow asagana nusulun martiqaada u sugnaaday laakiin muxuu yahay martiqaadkaasu martiqaadkaasoo min xamiimin biyo kulul oo carur iyo maashi ahlunaarka ka baxday ah kaasaa u sugnaaday iyo wa tasliyatu jaxiimin naarta jaxiime gelinteeda la gelsho gelin idkaal macno labaad iyo wa tasliyatu jaxiimin jaxiime gubiddeeda in jaxiima gubto oo tasliyada gubidda waa lagu fasira bal ayadaaba asalba u ah ilaah wuxuu yidhi subxaana ina haada halkaa lagu ishaara haadaa warka ilaahay noogu sheegay suuratulwaaqica dhammaan ina haadaa warka laynu kugu sheegayo suuraddan lahuwa warkaasu xaqulyaqiini waa xaqii dhabta ahaa min idaafati almawsuufi ilaa sifati waa warkii dhabta ahaa warkaasu oo biyo kama dhibcaanka ahaa fasabix tasbiixso oo nestoo nuqsaani ceeb waa ka fog yahay dheh bismi rabbika rabbiga magaciisa rabbiga alcadiimi weynanka badan subxaan allahi wa bixamdihi subxaan allahi alcadiim dheh subxaan allahi wa bixamdihi dheh subxaan allaahi dheh waa dariiqa looga badbaado jaxiima jannada allena lagu mute qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi fa amaa in kaana qofka lagu soo xaadiray hadduu ka mid ahaa min almuqarabiina kuwa ilaahay loo dhoweeyey fa raawxun falahu qofkaas waxaa u sugnaatay rawxun raaxo wa rayxaanu risqi wanaagsan wa jannatu naciimi shay la yskugu nimceeyey jannadiis wa amaa in kaana qofka lagu soo xaadiray hadduu ka mid ahaa min asxaabiilyamiini midigta asxaabteeda fa salaamu nabadgelya laka kuu sugnaatay yaa saaxiba alyamiin min asxaabi ilyamiin asxaabulyamiin xaal aad ka mid tahay xaaladda aad asxaabulyamiin ku jirto nabadgelya kuu sugnaato min alcadaabi aad ka nabad gasho ama salaam oo malaa'igtu ku salaamtaa kuu sugnaatay wa amaa in kaana qofka lagu soo xaadiray mowdku ku soo xaadiray hadduu ka mid ahaa min almukadibiina kuwa xaqa beeniya mukadibiinta addaaliina ee baadiyoobay fa nusulun falahu qofkaasna waxaa u sugnaaday nusulun martiqaad martiqaadkaasoo min xamiimin biyo kulul xaggood ka ahaaday iyo wa tasliyatu jaxiimin naarta jaxiime la gelinteeda ama naarta jaxiime gubiddeeda inna haadaa warka laynu kugu sheegay suuraddan la huwa xaqulyaqiini waa xaqii dhabta ahaa fasabbix nasta oo ka fogay nuqsaan iyo ceeb bismi rabbika rabbiga magaciisa rabbiga alcadiimi oo weynanka badan bismi illaahi araxmaani araxiim suurat lxadiid suurat lxadiid waa suura madaniya waxay ka mid tahay qur-aankii soo degay bacda alhijra qur-aankaas wuxuu ka hadlaa masaa'ilkii caqiidada oo suwarka makiga ay ka hadli jireen taasu mar walba waa asludiin suuradaha makiga iyo madaniguna labaduba way ka hadlaan laakiin waxay uga duwan yihiin suuradaha madaniga waxay ka hadlaan jihaadka iyo maalka lagu bixiyo waxay ka hadlaan munaafiqiinta iyo sifaadooda waxay ka hadlaan axkaamta iyo xalaasha iyo xaaraamta axkaamtaas iyo arrimahaas ayay dheeraad leeyihiin suwarka oo madanigaah suuraddaanaana ka mid bismi illaahi allah magaciisaan suuradan ku bilaabaa allahaasoo arraxmaani naxariista ballaaran midka ku sifaysan ahaaday allahaasoo arraxiimi naxariistiisa gaarsiiya ciduu doonoo khalqigiisa ka mid ah sabaxa waxaa nastoo nuqsaan iyo ceeb ka fogeeyey lilaahi allah maa makhluuqa fi samaawaati ciraryaalka ku sugnaaday waalardi dhulka makhluuqa ku sugnaaday wa huwa allah alcasiisu waa midka qaalibkaa waxa isagu uu doona ay meel maraan alxakiimu waa allaha xikmada badan lahu allah keligiisu u sugnaaday mulku samaawaati waalardi ciraryaalka iyo dhulka maamulkooda yuxyii alla waa nooleeya wa yumiitu waxna waa dilaa wa huwa allah qadiirun waa midkii awooda calaa kulli shayin wax walbaba huwa allah alwalu waa midkii horreeyey falaysa qablahu shay wax ka horreeyey maleh meeluu ka soo bilowdayna maleh walaakhiru waa midka dambeeya oo baaqiga ah falaysa bacdahu shay wax ka dambeeya maleh nihaayo uu ku dhammaadana maleh waahiru allah waa mid ka sarreeya falaysa fowqahu shay ilaahay wax ka sarreeya ma jiraan walbaadilu waa midka dhow addoommadiisa u dhow shay shay uga dhow ma jiro addoommada dhammu arkaaho daalacana wa allah caliimun waa mid u ogaal badan bikulli shayin wax walbaba suurat lxadiid iyo suurat lxashr iyo suuratu saf maadiya alla ka cabiraa sabaxa waxaa u tasbiixsadoo nastahay suuratlumuca iyo taqaabuna mudaarica alla ka cabiraa yusabixu hadda iyo hadda kadiba waxaa u tasbiixsana suuratulaclaana amaraaba alla ka cabiraaba ah. amar waa alla ka cabiraa suuratulsraana masder ama ismu masder subxaana aladii ismu masder alla ka cabira macnaheeda waxay tahay ilaahi weynaa sida uu u mudan yahay ugu ay waajibtay in la nastaho nuqsaan iyo ceeb oo dhan laga fogeeyo tasarufaadka kelimada oo dhan ah alla ka cabira ah. sabaxa lilaah allah waxaa nastahay nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka fogeeyey maa makhluuqa fi samaawaati cereryaalka ku sugan waal ardi dhulka makhluuqa ku sugan dhammaan ilaahay bay nastahaan dhammaan suuratulisraa siduu alla ku yidhi tusabbixu lahu samaawaatu sabcu waalardu waman fiihinna wa in min shayin ilaa yusabbixu bixamdihi ilahay wuxuu leeyahay waxaa allah nastaa toddobada samo iyo dhulka iyo waxa ku sugan sideedaba shay makhluuqa ka mida ma jiro ilaa ilaahay waa nastahaa asagoo mahaddiisa ku danaa walaakin laa tafqahuuna tasbiixahu laakiin ma fahmaydaan tasbiixdooda ilahay leey oo qolo walba luqa alla u yara ay ku tasbiixsato ilaahayna ku nastahdo ee geedaha iyo dhagxaanta iyo noolayaalka dhammaan alla waa nastahaya wa huwa allah alcasiisu waa midka qaalibka ah ee wax asagu uu doono kaliyuhu ay soconayaan alxakimu alla xikmad badan fii khalqihi wa amrihi wa sharcihi wa qadarihi waxa uu abuuray amarka uu bixiyo sharciga uu dejiyo wuxuu qadaro kulli xikmadu kaleya ilaahay low allah keligiisu u sugnaaday mulku samaawaati waalardi ciraryaalka iyo dhulka tasarufkooda iyo maamulkoodu keligiisu u sugnaaday yuxyii alla isagaa wax nooleeya wa yumiitu alla isagaa wax dila wa huwa allahna qadiirun waa midkii awooda calaa kulli shayin wax walbaba huwa allah alawalu waa midkii horreeyey waalaakhiru waa midka dambeeya waaldaahiru waa midka sarreeya walbaatilu waa mid ka dhow maxaa aayaddaas tafsiirkeeda loola jeedaa culummada qur-aanka fasiraan waa laba qaybood ahlul ahar culummo qur-aanka qur-aanka ku fasira oo qur-aanka xadiidka ku fasira oo qur-aanka aahaarta saxaabta ku fasira waan tafsiirka saxda iyo ahlu ra'yi dad ah oo ra'yi ku fasira marka dhammaan culamada tafsiirka ee ahlul aharkaa waxay ku fasiraan aayaddan xadiiska nebi moxamed sala allahu calay wasalam ee muslim saxiixiisa ku sugan isaga caddayna oo nabigu yidhi allaahumma anta alawalu falaysa qablaka shay ilaahayow kii horreeyato meel aad ka soo bilaabatay ma jirto wax kaa horreeyana ma jiraan allah keligiisuu jiray iyadoon makhluuq kale jiri walaakhiru nabigu wuxuu yidhi wa anta alaakhiru falaysa bacdaka shay ilaahyow mid ka dambeeya to baaqiga oo nihaaye iyo meel ku dhammaado aan lahayn wax kaa dambeeya aan la arag wa anta aahiru yidhi nabigu sal allahu calay wasalam xadiiska muslim wa anta daahiru falaysa fawqaka shay ilaahayow midka sarreeya ayaa tahay oo wax shay la yidhaah oo allah ka koreeya ma jiro allah isagaa wax walba ka koreeya wa anta albaatinu midka dhow ato addoommadiisa u dhow bilcilmi waalqutra falaysa duunaka shay shay adiga waxweyn kaama sokeeyo oo shay iskaga kaa xijaabi kara addoommada ood markaas addoommadii arki weyda may ma dhacaydo ma dhacaydo xaafidkuna ah xadiidkuu ku fasira xadiidkuu ku fasira bal ibnu jariir siduu u fasiray fiiriya ibnu jariir wuxuu yidhi allaahuma huwa allah alwalu waa midkii horreeyey wuxuu yidhi qabla kulli shayin biqayri xaddi shay walba ka hor uu alla horreeyey ayadoo xad iyo meeluu ka soo bilowda aysan jirin ibnu jariirna wuxuu nasgaraynaa markuu halkaas marayo allaah ayaa jiray iyadoon wax makhluuqu jirin saasuu nasgarayna marka wal aakirun wuxuu ku fasiray wal aakiru midka dambeeya aad tahay bacda kulli shayin shay kasta markuu dhammaado bikayri nihaayatin adoo meelaad adugu ku dhammaataa aysan jirin wadaahiru markuu fasiraya wuxuu yidhi wadaahiru midka sarreeya ayaa tahay calaa kulli shayin wax walbaad ka sarraydaao duunaka kaa hoos duunahu alla ka sokeeya wadaahiru alla waa midka sarreeya calaa kulli shayin shay kasta oo duunahu ka hooseeya markaasuu yidhi wahuwa alcaali alla waa midka sarreeya fawqa kulli shay shay walba alle wax ka koreeya falaa shaya aclaa minhu wax ilaahay ka koreeya ma jiro wuxuu fasiray haddana walbaain markaasuu yidhi wa huwa albaain alle waa midkii dhow jamiica alashyaa ashyaadoo dhan uu u dhowye falaa shaya aqrabu ilaa shayin minhu shay shay uga dhow alle ma jiro carshiga meesha ugu sarayda iyo makhluuqa meesha ugu hoosayda kulli isku siyuu arkaa isku siyuuna uu ogi isku u ogi markaasuu wuxuu fasiray ibnu jariir waxa weeyaan iyo ibnu kaiir iyo baqawi waa a'immada muxaqiqiinta ahlu aharkana ee a'immatu ahli sunna waljamaaca tafsiirka ugu cajaabsana kamidi midi ugu cajaabsan ayay ka mid yihi qurbigaasuu fasiray oo wuxuu yidhi qurbiga halkan lagu sheegay wuxuu la mid yahay suuratulqaaf qurbiga lagu sheegay iri wuxuu yidhi kamaa qaala sidii alla yidhi oo kale weeye dhowaanshahaanu sidii alla yidhi oo kale weeye wa naxnu aqrabu ilayhi min xabli weliid annagaa uga dhow qofka hungurigaas xididka halkaas ka mara oo dhinaca ka mara xablweliidka annagaa uga dhow muxuu ku soo fasiray aayaddaas markaan soo marayna waa soo sheegna laba qowlu keena waxaa dhowaanshaha loola jeeda alla addoonka u dhowya waxa laba meel waa labadii uu baqawi sheegay oo ah alqutratu walcilm waa labadaasu dhowaansho oo wuxuu yidhi naxnu amlaku wa aqrabu ilayhi fi lmaqdurati calayh ah, annagaa u dhow addoonkao xablulwariidka uga dhow xagga awood qowlkii labaadna wuxuu yidhi bilcilmi bimaa tuwaswisu bihi nafsu annagaa u dhow ogaanshada aan ognahay naftiisu waxay ku fakaray Ah, dhawaanshihiina saas u fasira wax shubha uga tegima ah, qofka isagu waa iska indhacadayn karaa duusan xaq rabin laakiin shubha uga tegi maayan aimatu tafsiir aimatu ahli sunna waljamaaca xaqa banaanka ay dhigayaan waa caddaynayaan mug ah, adugu inaad qaadataa waxba iyagu kuma laasim ah ee waxaa laasim ku ah xaqa inay caddeeyaana moogta ilah wuxuu yidhi wa huwa allah caliimun waa mid u ogaal badan bikulli shayin wax walba oon wax ka qarsoon jirin صبح لله الله وحان نستهي ونقصاني عيب كفقه إيه؟ ما مخلوق في السماوات عريالك كسوغان waalardi dhulka makhluuqa ku sugan wa huwa allah alcasiisu waa midka qaalibkaa eh, oo wuxuu asagu doona ay meel maraan alxakiimu allah xikmada badan lahu allah keligiis u sugnaaday mulku samaawaati waalardi ciraryaalka iyo dhulka mulkigoodaiyo maamulkooda yuxyii waxbuu nooleeya allah wa yumiitu waxbuu dilaa wa huwa allah qadiirun waa midka awooda calaa kulli shayin wax walbaba huwa allah alawalu waa midkii horreeyey falaysa qablahu shayun wax ka horreeyey male walaakhiru waa midka dambeeya falaysa bacdahu shay oo nihaaye male uu ku dhammaado wadaahiru waa midka sarreeya falaysa fawqahu shay walbaatinu waa mid ka dhow falaysa dunahu shay wa huwa allah caliimun waa mid u ogaal badan bikulli shayin wax walbaba waa midka u ogaal badan huwa allah alladii waa midka khalaqa asamaawaati waalarda ciraryaalka iyo dhulka abuuray fii sittati ayaamin maalmo lixa gudahood ku abuuray uma markuu abuuray ka gadaal istawa alla waa kor noqday cala alcarshi carshiga korkiisu uu kor noqday yaclamu allah waa og yahay maa yeliju waxa gelaya fil ardi dhulka dhexdiisa wamaa yakhruju waxa ka soo baxaya minhaa arlada wamaa yansilu waxa ka soo deganaya min asamaa'i kor wamaa yacruju waxa koraya fiihaa sanada wa huwa allah macakum idinku idinla jiraa bilcilmi waalqudrati yuu idinkula jiraa aynamaa kuntum meel alla meeshaad ku sugantiin badda iyo biriga alla waa idinla jireen wallaahu allah bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaydaan basiirun waa mid u aragti badan low allah keligiis u sugnaaday mulku samaawaati waalardi ciraryaalka iyo dhulka mulkigooda wa ilallah allah intii ka ah ayaa turjaculumuuru um, arrimaha loo celinaa yuuliju alla waa geliyaa alleyla habeenka fi nahaari maalinka dhexdiisa wa yuuliju allah waa geliyaa annahaara maalinka fi leyla habeenka dhexdiisa wa huwa allah caliimun waa mid u ogaal badan bidaati suduuri laabaha xaaladda u saaxiibkaha ku jirta ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga warramay toddobada samo iyo dhulka iyo inta u dhaxayda toddoba maalin inuu ku abuuray kadibna ilaah uu carshiga ka sara maray ka saramarid asaga u laa'iq ah horaanna dhowr meelood suuratu acraaf iyo suuratu yuunus labadaba ugu soo faahfaahinay xaafidkuna suuratulaxraaf nagu xawilay huwa allah alladii waa midkii khalaqa abuuray assamaawaati ciraryaalka waalarda dhulka fii sittati ayaamin lix maalin gudahoodu allah ku abuuray uma alla markuu abuuray ka gadaal istawa alla waa kor noqday cala alcarshi arshiga korkiisa uu kor noqdo carshiguu ka saro maray yaclamu allah waa og yahay maa yeliju waxa galaa fi lardi dhulka dhexdiisa waxa gelaa min xabin wa qatrin wa mayitin waxaa dhulka gelaya alla waa og yahay midhaha abuurka lagu abuuraa geedaha midhaha ka daadana ee ciidda dhexgelaa dhibcaha roobka inta dhibic dhulka ku dhacayda ee dhulka gelayda amwaadda dhimanayda ee lagu aasayo wax alla waxa dhulka gelaya allah waa og yahay minhaana wamaa yakhruju minhaa arlada waxa ka soo baxaana alla waa ogyahay min nabaatin wa zuruucin wa himaarin wa maa'in wa jawaahira wax alla waxaa dhulka ka soo baxaa geedaha badarka miraha biyaha waxa weeyaan dahabka iyo maarta iyo waxa weya macdanta wax alla waxaa dhulka ka soo alla waa ogyahay wamaa kiina allah waa og yahay yanzilu soo degaa min asamaa'i kor waxaa ka soo degaa min alamdaari wthuluuj wاthuluuji wاlbardi wاlaqdaari wاlaxkaami maca almalaa'ikati اlkiraam waxaa samada ka soo degaa dhibcaha roobka barafka qabowga qadarka axkaamta malaa'igta loo soo dhiibaa dhammaan allaha u cilmi badanoo og wamaa yacruju fiihaa waxa samada koraa ee malaa'igta iyo acmaasha ilaahay waa ogyahay wa huwa allah macakum la jirkiinnu ahaaday aynamaa kuntum meel alle meeshaad ku sugantihiin maciyada qur-aanka ku soo aroorta waa labo maciya caama iyo maciya khaasa marka ilaah yidhaha addoommadoo dhan alle waa la jiraa maciya caama la yidhaha tanaa ka mid markuu dad gaaraho mutaqiin ah uu ilaahay idhaha waa la jiraa sida nabi muuse iyo haaruun inanii macakumaa ilahay weyna wuxuu yidhi waa la jira in allaha maca aladiina taqow ilaahay dadka alla ka boqu la jiraa dad gaara marka la sheegana maciya khaasaa la yidhaah maciyada khaaska macnaheedu waa nasri iyo ta'yiid iyo xifdi anaa ayidayo wey dadkaas maciyada caamkaana waa bilcilmi waalqudra mufasiriintuna iskuma khilaafaan culammada muslimiinta ma isku khilaafaan anka ka kuleeya culamada muslimiinta waxaan ka hadlayaa a'immadii cilmiga looga markhaati kacaya kutubta alifay ee culamaaulmuslimiin loo yaqaan ee wadaad soomaaliya meesha jooga ma kaala hadlaayo sowma jeedin culammada muslimiinta waa a'imatu diin a laga hadlaayo lama iskuma khilaaftan xataa ashaaciradu waxa weeyaan macakum kuma fasiraan wax kale ee bilcilmiyay ku fasiraan ee jalaalooyinka fiiriya waa haysataan jalaalooyinka ugu yar fiiri dhammaan jahmiyada culumada muslimiinta ka mid maaha shayaadiin wey jahmiyadu ayaga waxay ku fasirayaan meel kasta alla joogo ah. culummada muslimiinta iska daaye muslimiinta ma ku jiraan alcilmiga gobolka mid ah waxay yidhahaan laba firqo muslimiinta ka mid maaha xataa toddobaatan iyo saddexda toddobaatan iyo labada ahlubidca ka mid maaha alraafidatu waljahmiya waa ka bixeen islaamka iyagu shayaadiin wey soo ma jeedid laakiin dadka culummada muslimiinta xataa alashaacira wa huwa macakum kuma fasiraan ilahay iyo addoommada ku dhex jira ma ku fasiraan bilcilmi way ku fasiraan soo ma jeedid maxaa waa masle ijmaac maha masle khilaafi bal aan fiirinno dhowr tafsiir aan fiirinno muxuu xaafidku ku fasiray fiiri wa huwa allah macakum la jirkiinu ahaaday aynamaa kuntum meel alla meeshaad ku sugan tihiin muxuu ku fasiray ey raqiibun calaykum allah waa inala socda xaaladiinna waa la socda shahiidun waa daalcanah waa arkaa calaa acmaalikum xayumaa kuntum meel alla meeshaad ku sugantihin camalkiinna waa arkaa wa ayna kuntum meel alla meeshaad ahaataan baran aw baxran bad iyo biri fii leylin aw nahaarin habeen iyo maalin fi lbuyuuti aw ilqafaari guryaha ama bahgooyada iyo bannaanka aljamiicu fii cilmihi cala sawaab dhammaan ilaahay cilmigiisa waa isku mid isku siyuu inin ogy ah, isku siyu inin ogy wa taxta basari dhammaan aragtidiisaay ku hoos sugan yihin wa samcihi maqalkiisa fa yasmacu kalaamakum hadalkiinu maqlaa wa yaraa makaanakum meeshaad ku sugantiinna waa arkaa wa yaclamu sirakum wanajwaakum sirtiinna iyo faqiina iyo koodkiinna waa ogy muxuu ku fasiray maxamed ibnu jariir adabari muxuu wa huwa macakum bal fiiriya wuxuu yidhi wa huwa shaahidun lakum alla waa inin arkaa ayuha naas wahuwa maakum saas uu yidhi wa huwa shaahidun lakum waa inin arkaa alle ayuha naas aynamaa kuntum meel alle meeshaad ku sugantihiin yaclamukum waa inin ogya waa inin ogya wa iyo gadgadoonkiinnu ogya wa mahwaakum meeshaad ku sugnaanaydaan ogya walxaal ayuu ogyahay huwa alle calaa carshi carshigiisa korkiisa uu ku sugay asagoo carshiga korkiisa ku sugan uu idin ogyahay wa huwa calaa carshi fowqa samaawaatihi sabci samaawaadkiisa toddobadaa ka kor asagoo ku sugan uu idin ogyahay alle inina jeeda ahlucilmiguna ijmaacaaday ku naqliyeen tafsiirkaas suuratmujaadalana maraynaan arki doonta xaafid ibnu kaiiraba soo naqlina maciyadan inay tahay cilmi ah, cilmi inay tahay markaan suura waxa weya mujaadala aan marayno aadba arkaysaa haddii allaah u ogolaado oo xaafidkaaba ijmaaca soo soo naqlinayaba ah, xaafidka ayaaba ijmaaca soo naqliya markaas haddii alle markaasaan arkayna insha allah wahuwa الله macakum la jirkiinu ahaaday aynamaa kuntum meel alla meeshaad ku sugnaataan wallaahu allah bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaydaan basiirun waa mid aragti badan dadka moog tahay wa kaana alinsaanu akara shayin jadana insaanku waa wax aad u muran badan qaarna leeyihiin idinka wadaadadiinnan oo dhahay allah kor jira markii annaga aan aayad ta'wiilino oo istawa oo kale aan idhaahno istowlaa loola jeedaa carshigiiyu alla qabsado ka qaalib noqo waxaa daaya ta'wiilka iyo taxriifka ha leexinina aayadde ha qoortaad noo ma ogolidin hal daliil in markii adiladaas la joogo yadda markaan idhaahno yadullaahi qudratulahi warka daayo haddaan nicmo la aadno warka wejiga haddaan idhaahna daataa loola jeedo waxaa leedihiin war wejiga allaha inkirinina ta'wiilki way noo diidayda macadku markay timaado allah addoommada la jira ku day maydaan sideedo allah addoommada dhex jooga waxay leedihiin cilmi waa idinka baabu ta'liil wadaado markaad rabtaanna ma iska furanaydaan markaad rabtaanna ma xiraydaani ha saasay leeyihi marka jawaabtu waxay tahay waa iska fuulda sideeda qur-aanka tafsiirkiisa wa khaasatan aayaadka ictiqaadka ka hadlaa asmaada alle ka hadlaa sifaadda alle ka hadlaa ma wax hadda aan ka shuuraynaynaa annaga iyo ashaaciradu hadda miyaan ka tashayna inta inoo fadhiisano mase waa qur-aan la fasiray oon raacin ya hadday ka tashi tahay waana qabataa gartaas warya aayadda taydaba taawiilku waa diiday taadaxaadu saaray waana qabata laakiin haddii qur-aankaa nabigu fasiro oo saxaabadu fasireen oo taabiciyaalkii fasireen annagu waxaan leenahay waa in la raaco tafsiirkaas wa aayad walba meesha dhigeen la dhigo tay cilmi ku fasireenna lagu fasiro tay deeto ku fasireenna lagu fasiro saasaan leenahay ah, maaha qur-aanku hadda laga tashanay saas w qaala tacaala ilaahu wuxuu yidhi lahu allah keligiisuu sugnaaday mulku samaawaati waalardi ciraryaalka iyo dhulka mulkigooda iyo maamulkooda wa ilaallah allah intii ka oo kali ah aa turjacu lumuur arrimaha loo celiyaa yuuliju alla waa geliye alleyla habeenka fi nahaari maalinka dhexdiisa wa yuuliju allah waa geliye annahaara maalinka fi leyla habeenka dhexdiisa oo ilaahay weynaa qayb habeenkii ka mid ah uu maalinka dhiga markaas maalinkii dheeraana qayb ka mida maalinkii habeenu gelina habeenkia dheeraana wa huwa allah caliimun waa mid u ogaal badan bidaati suduuri laabaha xaaladda u saaxiibka waxa qalbiga ku jiro laabaha ku jira alla waa ogi qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi huwa allah alladii waa midka khalaqa asamaawaati waalarda ciraryaalka iyo dhulka abuuray fii sittati ayaamin maalmo lixa gudahoodna ku abuuray uma markuu abuuray kadib istawa alla waa kor noqday cala alcarshi carshiga korkiisu uu kor noqdo carshigu ka saramaray yaclamu allah waa og yahay maa yeriju wax alla waxa gelaya fil ardi dhulka wamaa yakhruju iyo waxa dhulka ka soo baxaa iyo wamaa yakhruju waxa ka soo baxa minhaa arlada wamaa shayna alla waa og yahay yansilu ka soo dega min asamaa'i kor wamaa yacruju waxa koraya fiihaa sanada alla waa og yahay wa huwa allah macakum la jirkiinnu ahaaday bilcilmi waalqutra waaru'ya ayuu alla idinkula jiraa aynamaa kuntum meel alla meeshaad ku sugan tihiin wallaahu allah bimaa tacmaluuna waxaad samaynaydaan basiirun waa mid u aragti badan lahu allah keligiisu u sugnaaday mulku samaawaati waalardi ciraryaalka iyo dhulka mulkigoodiiyo maamulkooda wa ilaallah allah intii ka turjacu lumuuru arrimaha loo celiyaa yuriju allah waa geliyaa alleyla habeenka fi nahaari maalinka dhexdiisuu geliyaa wayuriju allah waa geliyaa annahaara maalinka fi leyla habeenkuu dhex geliyaa wa huwa allah caliimun waa mid u ogaal badan bidaati suduuri laabaha xaaladda u saaxiibkaa aaminuu rumeeya bilaahi allah wa rasuuli rasuulkiisana rumeeya wa anfiquu bixiya mimaa maalkii wax ka mid ah jacalakum allah uu idinkaga dhigay mustakhlafiina fiihi kuwa khaliif looga yeelo faladiina dadka aamanuu xaqa rumeeye minkum idinka xaala inay ka mid yihiin wa anfaquu oo wax ka bixiyeen mimaa khawalahum ullaahu wixii allah siiyey lahum dadkaas waxaa u sugnaaday ajrun ajar ajarkoo kabiirun weynan badan wamaa lakum maxaa idiin sugnaaday dadow laa tu'minuuna billaah bi allah xaalo aadnaan rumaynayn maxaa idiin sugnaaday walxaalna aadnaan rumaynayn alrasuulu rasuulku yadcuukum uu idin yeeraa litu'minuu inaad rumaydaan uu idinkugu yeerayo maxaa iimaanka idiin diidaya inaadnaan rumayn maxaa kugu sugnaaday alrasuulu rasuulku yadcuukum uu idinkugu yeeraa litu'minuu inaad rumaydaan birabbikum rabbigiin walxaalu iimaan idinkugu yeeraa akhada allaah uu qaaday miihaaqakum ballankiinnii lagu kalsoonaa in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa xaq rumayna maalin maalmaha ka mid ah fal'aana hadda rumeeya huwa allah alladii waa midka yunazilu ku soo dejiya calaa cabdihi addoonkiisa korkiisa aayaatin aayado aayadaho bayinaatin cadcad liyukhrijakum si uu rasuulku idinkaga bixiyo min adulumaati mugdiyaalka ila annuuri iftiinkana uu idinkugu bixiyo waina allaha allah la ra'uufun waa mid turid badan bikum idinka idin turid badan raxiimun waa mid naxariis badan wama lakum maxaa idiin sugnaaday allaa tunfiquu fii allaa tunfiquu inaadnan xoolihiinna ku bixin fii sabiilillaah diinka alla koryeelidiisa walxaal maxaa idiin sugnaado idiin diidan xoolaha bixintooda lilaahi allah keligiis uu sugnaaday miiraahu samaawaati waalardi ciraryaalka iyo dhulka dhaxalkooda laa yastawii ma sinna minkum idinka muslimiinta xaalo ay idinka mid yihiin man qofkii anfaqa maalkiisa bixiyey min qabli ilfatxi fatxiga ka hor oo waqaatala gaalada la dagaalamay iyo waman anfaqa min bacdi alfatxi waqaatala qofkii xoolihiisa bixiyey gaalana la dagaalamay fatxiga kadib ulaa'ika kuwa fatxiga ka hor xoolaha bixiyey gaalada la dagaalamay a acdamu weynan badan darajatan xagga darajada min aladiina kuwii ka darajo weyn yihiin anfaquu xoolahooda bixiyey min bacdu min bacdi alfatxi oo waqaataluu dagaalameen wa kullan dhammaan fadxiga ka hor kuwii xoolee baxshoo jihaaday iyo fadxiga kadib kuwii xoolee baxshoo jihaaday wa kullan dhammaan wacadallaahu allah wuxuu u ballan qaaday alxusnaa jannadii wanaagga badneed wallaahu allah bimaa tacmaluuna waxaad samaynaydaan khabiirun waa mid xog ogaal u ah man daa waa kuma alladii qofka yuqridullaaha allaah amaahinaa qardan amaah ama dayn daynkoo xasanan wanaagsan oo fa yudaacifahu allah markaas uu u laalaabo lahu qofkaas walahu waxaana u sugnaaday ajrun ajar ajarkoo kariimun oo wanaag badan allah subxaana wa tacala aclam sal allah